أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا Eh, sidaasuu leeyahay ninka lagu magacaabo alxaafid ibn xajar oo kitaabkan yaroo mukhtasarka iska leh sidaan shalay ku heshiina waxa weeyaan hadda kitaabkan wadaynaa muqadimadeediina kalena siday nooga soco doontaa yowma laga gaaro haddii la helo marka tarjamada ninka kitaabka iskale alxaafid ibn xajar waxaan uga imaan doonaa eh, maraaxisha sunnada ay soo martay min baynihaa waxa weeyaan alta'liif fi alxadiid ee eh, cinwaan la yidhahyaa inuu soo mari doono marka lihadihi اlmunaasaba waxaan ku sheegi doonaa haddii ilah yidhaahdo alxaafid ibn xajar wama lahu min dawrin fi الsuna marka musanifku wuxuu leeyahay alxamdu lilahi ilaahay baa mahadle aladi lam yazal ilaahay aan ka zuulin caliiman qadiiran inuu yahay allihii cilmi badan ee awood badan inuu yahay waa laba sifo oo mubaalaga marka wsala allahu alla ha u naxariista calaa sayidina muxamedin nabigeena oo moxamed calayhi salaatu wasalaam sayid in lagu sifeeyo waxa weeyaan waa mashruuc markii laga reebo tashahudka rasmiga marka lala imaanay waxa weyaan cibaadada sideedaba waa tawqiifi nabigu wuxuu ana sayidu walaadi aadama walaa fakr laakiin markii aad tashahudka matalan aada la imaanaysa allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed sidaas aad leedahay liannahu warada haakada marka siyaq tacabudiya sidees waxba lagama doori ayb marka aladi arsalahu ila annaasi bashiira wanadiira musanifku wuxuu leeyahay rasuulkaas ee loo soo diray ila annaasi ila annaasi faqad ma aha waljiniga waa ku jira marka hadduu dhihi lahay arsalahu ila thaqalayni bashiira wanadiira kana awlaa min hada maxaa yeele waxaan ognahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam kama anahu mursalu ila اnnaasi jamiica fakadalika mursalu ila اljini marka sida raajixa waxa weeyaan jinniga rusul ka mid ma ah jinniga waxa weeyaan ayaga rusul ilaahay uu soo dira malaha basharkay taabicu yihiin min naaxiya risaala laakin ducaad iyo dad culama bay leeyihiin faqad walidalika nabi maxamed alayh الsalaatu wasalaam suura oo suurat ljin ay soo dejiyey kayfa kaanuu yatalaqawna canhu lcilmu waa laga sheegay qul wuxiya ilaya anahu istamaca nafaru min aljin marka waxyaalaha ay sheegeen inaa samicnaa maxay ahayd waxay yidhaahdeen wainaa lama samicna alhudaa aamanaa bih yani undur waxay yidhahdeen ilaahay hanuunkii u soo diri markaan aan maqalnay waan rumayn taa waxaa lagu deliishta markaa in ay yihiin dad mukalafiin ah inay dacwada nabiga alayh الsalatu salaam waxay ka maqnaan marka arsalahu ila thaqalayni bashiira wanadiira bashiiran macnaheedu markaa waxay noqonaysaa bashiira biاljannati liman aamana bihi salى اllahu alayh wasalam wanadiira biالnaari liman jaxada birisaalatihi wadiifada rasuulka uu loo soo diraaba labadaas in ilaahay subxaanahu watacaala bashariyada rumaysa uu ilaahay ku hanuuniyo iyo in an taquuma alxujatu calaa baqiyati اlkhalq labadaasa rasuulkeen marka lianlaa yakuna linnaasi cala اllahi xujat xujat bacda rusul waat ilahi mubashiriina wa mundiriin rususha dhan saas weeyaan inay mubashiriin ay yihiin oo dadka ilaahay rumeeyay inay mundiriin inay yihiin marka labadii wadiifo musanifkitaa ku gaabi wعlى ali mحamedi وصaxbihi وslma تsliima kaثiira musanifku wuxuu leeyahay nebiga aalkiisa oo asiga uu ka dhashay ah ayagana kuwaasna naxariistii nebiga aan ilaahay u weydiinay allaha siiya buu leeyahy iyo nebiga saxaabadiisa waa noo imaan doontaa saxaabiga iyo tacriifkiisa kulli waa noo imaanay وslma تsliima kaثiira marka wuxuu leeyahay intaaba ilaahay ha nabadgeliyo salaam aad iyo aad u badan ayb musanifku marka wuxuu leeyahay inta waa iska muqadima أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الأثر قد كثرت وبسطت واkhtusirat marka musanif kasta caado wuxuu u leeyahay kitaabka intuusan bilaabin horteed inuu wax ka sheego asbaabta ku kaliftay kitaabkan in loo baahan yahay ta'liifkiisana loo baahan yahay ayb marka wuxuu leeyahay faina التصاaniifa fi اصطilaaxi ahli اlأthar ahli اlxadiidi dadka ahlu xadiidka ah cilmiga musطalaxa lagu magacaabo mu'alafaadka ay ka alifeen waa bad waa badan yihiin qad kahurat bimacnaa way badatay buu leeyahay bimacnaa waxa weeyaan mu'alafaadka laga alifay mu'alafaadka laga laga alifay cilmigan musطalaxu اlxadiid la yidhahdo aad bay u bateen u le musanif faina atasaaniifa kutubayaasha la alifay fi isilaaxi ahli اlxadiid dadka muxadisiinta ah musطalaxooda musطalax waxaa la yidhahdaa fannigaanu magac u yahay waxa weeyaan waa dadkan ahlu xadiidka waxay ku heshiiyeen in ay u shaqayso xadiidka nabiga alayh الsalatu salaam musطalax saasaa la yidhahda marka musطalax mastalaxa calayhi kulu ahli fannin haddii fuqahada mustalax bay leeyihiin oo ayaga u gaar cibaarada iyaga ay leeyihin ay jirto eh, almufasiruun sidaas oo kale eh, muxadithuunna igana mustalax oo culumtan xadiidka u shaqaysa yaa loogu magacaabay marka wuxuu leeyahay eh, tasaaniiftaas qad kahurat way badatay wa busitat waa la fidiyey wakhtusiratdana waa lasoo gaabiyey bal u fiirso waxay noogu imaan doontaa muqadimaadka aan sheegi doono maraaxisha ay soo martay sida hadda aan kuu sheegay marka wuxuu leeya waxaa jira kutub badan baa horta laga alifay fi culuumi alxadiid macnihii saas waay kutubtii markay badatay qaarkood waa badan yihiin oo waa waaweyn yihiin kutub mabsuutaat weeyaan mabsuutaat yani waa kutub waasica haddii aada maqashid allahu yabsut risqa bimacnaa yuwasicu calaa man yashaa weeyaan marka dadka waxay yidhahdaan hada kalaam basiid weeyaan ama shay basiid waxay u haystaan wax yar inuu yahay baynamaa luga alcarabiya markii loo raaca basiid waa wax weyn wey annagana waxaan u qaadanay shay basiid oo iska sahlan weeyaan macnaha waaba cagsi weeyaan taa ma ah marka basti haddii aad timaadid wixii la fidiyo oo lakala bixbixiya baa la yidhahda waxa badan baa basti la yidhahda marka kutubtii wuxuu leeyahay kutub waaweyn baa kamid ah waxaa waktusirat haddana kutub mukhtasaraad ah oo kutubtaas waaweyn laga soo gaabiyey yaa jirto marka musanifka muqadim wuxuu ku dhiganayaa fanigan kan ah waa mushbac fi taaliif waxa weeyaan aad baa kutub badan looga alifa ayib marka qayb kasta waad ka helaysaa kutub oo waxa weeyaan waaweyn iyo mid yar yar sidas usoo bilowday iyo sida ilaa nihaayati cilmi اlxadiid intuu ka soo gaaray waan kaaga sheekay doona hadii ilahay nafna gaarsi marka saas ay ta waxau leey musanifka fasa'alanii bacdu اlikhwaani dad oo ani ikhwaankayga ikhwaankan macnaha asdiqa un baa loogala jeeda waxay i weydiiyeen an ulakisa lahu inan usoo gaabiyo talkhiiska waxa weeyaan inaad shaygii aad ka qaadatid shayga dhuuxa talkhiiskaas oo ikhtisaarka ma ah uu khilaafsan yahay talkhiis waxaa weeyaan kitaabkii weynaay oon waxna laga tegin bialfaadin muujizana lagu sheegay kaasa marka dadkii waxay i weydiiyeen buu leeyahay oo aniga asdiqadaydii asxaabtaydii ahay an ulakhisa lahu bacdigaas wuxuu i weydiiyey inaan usoo gaabiyo almuhima min dalik cilmigaas oo cilmi lxadiidka ama musطalaxu lxadiida ama culuum lxadiid waxaad rabta ku magacaabe in aan usoo bixiyo oon usoo talkhiisiyo almuhima من ذلك kutubta cas badan midkeeda muhimka ah oo lafdhabareedka ah oo faa'iidada ay ku jirto inaan meeshaan ugu sheego waxaa weeyaan ninkan waxaa la yidhahda shaykh lislaam baa la yidhahdaa alxaafid ibn xajar waxaa la yidhahdaa khutima bihi culuum اlxadiid macrifadiisana dadka ugu yaryar yuu kamid yahay marka loo fiiriyo dadka xadiidka wax ka qoray kitaabkiisa oo fatxu lbaari ninka shawkani marka la weydiiyey kitaabkan oo saxiix albukhaari maxaad u sharxi waysa wuxuu uri laa hijrata bacda alfatxi macnaha kitaab la sharxa oo ah, bacdaas fatxi lbaari ma jiro bu qadaa fi taaliifihi sitan wa cishriina caaman lix iyo labaatan sanaba ayaa la alifay kitaabkaas oo habeen iyo maalin yuu naftiisa ku bixiyay marka eh, ninkan waxa weeyaan dadka yaryar oo markii faraha lagu tiriyo min umaraa alxadiid baa lagu tiriya cilmiga xadiidka iyo sunada nebiga macrifa gaar gooni u leh walidalika waxa weyaan kalimaadkiisa fi jamiici funuuni xadiid waxaa lagu tibiriyaa jawaahirta inay yihiin walidalika ma kulu man alafa anahu baaric fi lfan waa inaad iska fiiraysaa dad muxaqiqiin ayaa jira iyo dad mujarad ana annaasa alafuu falaa budda an tualifa fih ma marka musanifku wuxuu leeyahay faajabtuhu waan ajiibay oo waan waafaqay ilaa su ninkaa wax loo alif iri waan waafaqay buuri waxaan u waafaqay rajaa alindiraaji inaan dhex gala anoo rajaynay fii tilka almasaaliki jidadkaas ayaga inaan wax ka galo dadkaas ahlukhayrka oo kutubtaas alifay in aanan laygu tiriya awgeed baan inaan wax ka alifaan doonay buu markii la hadlay dadka almuallifuuna fi mustalaxi ahli lathar inaan dhexda ka galo rajaa alindiraaj inaan dhexda ka gala anoo rajaynay fi tilka almasaaliki jidadkaas oo kutubtaas waaweyn iyo kutubta yaryar iyo midda dhexaysa masaalig weeyaan masaalig macnaha nin waa alifay mustalax buu ka alifay kitaab weyn buu ka alifay mid waxa weeyaan mustalax kitaab yar mid mid wa mutawasit ah anna masaaligta dadka ay qaadeen inaan mid kamid a ah qaado un doonay buu leeyahy marka intaa waa iska muqadima inaan ku dheeraana dooni mayo fa aqulu musanifku waxaan leeyahay buu yidhi alkhabaru khabarka ima an yakuuna lahu turuqun inuu leeyahay khabar iyo xadiid iyo ahar saddexdaas waxa weeyaan cinda almuxadisiina alqudaama isku mid weeyaan haddii la yidhi hada khabarun can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxaa la yidhi hada xadiidun can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam sidaas oo kale hada ahar bimacnaa hada ma'huurun can الnabiy sala allahu alayh wasalam sidaa labadaba waa la yidhahda laakiin dadkii muta'akhiriinta ah waxa weeyaan waxay sameeyaan shay kastaba inay aada usii hoos galaan marka qole waxay leeyihiin alkhabaru acamu min alxadiid oo waa maxay markaan khabar waxaa la yidhaahdaa wuxuu kulminaha alxadiid wagayra wax allaale wixiiba lasoo naqliyo dhan miman kaana taqadama calayka oo dhan waxaa lagu magacaabaa khabar baa la yidhahda ayib walidalika ninka markuu muarikh yahay ee umamtii hore waxa uu ka qoro ikhbaari baa leedahay ikhbaari waa ninka hadalka raadiyo marka khabarkii waa maxay xadiidkii nebigana waxa weyaan wixii lasoo naqlinayo oo loo baahnay kamid tahay khabar saas waa noqonaya qayb wey xadiidna waxay leeyihiin waxaa weya wixii nebiga laga soo guuriyo noo imaan doona asiga faniga maa rufica ila nabiy sal allahu alayh wasalam yaa noo imaan doona xadiidkaasaa la yidhahda athar waxaa weeyaan waxay yidhahdaan alxadiid maa nuqila can الnabiy sala allahu alayh wasalam walathar maa nuqila can man bacdahu min asxaaba wataabiciin walidalika bacdu culamaai alxadiid waxay qabaan sida masalan qola waxay leeyihiin alxadiid wاlahar yani alaftu fi hada fi hada alkitaab lijamci alaxaadiidi wاlaahaar marka haddii labadii meel layskula sheego waxaa un loo jeeda kan horan nabiga hadalkiisa midka dambana wixii asiga ka soo haray haddii alaahaar layska yidhaahdo keligeedna yashmal الاثnayn hadda masalan ninka taxaawi la yihahdo kitaab wuxuu leeyahy mushkil aathaar axaadiida macnaheeda ay dadan tahay oo aan la garanayn ishkaalkaas oo la xaliy marka mushkil aathaar markuu yihi uma jeedo maa duna nabiy sal اllau alيه wasalam hadalkii laga soo naqliy uma jeedo ee axaadiidiiba ujeeda ayib haddii laakiin eh, macrifat alaathaar macrifat alaxaadiid walaathaar sida bayhaqi oo kale uu ku magacaabay haddii lagu magacaabana xadiid markaa waxaa loo jeeda nabiga wxuu laga soo guuri aathaarna ma eh, nabiga wixii kasoo sokay walidalika hadirtaan waxaa macruuf ah. eh, in atharna lagu magacaabo aqwaali saxaaba iyo taabiciin athar baa la yidhaha xadiidna nabiga hadalkiis saasa hadda fi lwaqti alxaadir sidaasa mashhuura marka khabarkaa damaanta waxaa loo jeedaa bimacnaa musanif wuxuu ujeedaa hadalkii nebiga asaasi u ah walaa yamnac an yadkula macahu kalaamu الصaxaabati wالtaabiciin sida qawaacid badan ay sheegayaan maxaa yeele waxyaalaha musطalaxan uu ka hadlaya waxaa kamid eh alaxaadiid اlmarfuuca wاlmawquuf yani min jumlati ma yatanaawal musanif ayday kamid tahay waxaan garanay markaan khabarkan labadiba in loo jeedo marka khabarkii wuxuu leeyahay ima an yakuna lahu turuq inuu leeyahay jidad bilaa cadadin cadad kooban aan jirin mucayanin bilaa cadadin tira aan lahayn mucayanin ee kooban ayib ariiq horta waxaa la yidhahdaa halkan masalan ka soo qaado haddii malik bnu anas waxaa lagu tilmaamaa dadka ugu horeeya xadiidka wax ka alifa haddii malik ibnu anas u ihahda mathalan xadathanii naafic can ibni cumar can الnabiy salى اllahu alayh wasalam xadiid ou sheego jidkan oo malik naafic can ibni cumar dariiqa lagu magacaabo xadiidkii naftigiisa falnaftari mathalan albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa inuu yahay kasoo qaado xadiid marka alkhabr muxuu noqday albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa aلطariiq ilaa hada lmatnin waa maxay malik can naafic can ibni cumar weyaan marka ariiqkaasaa la yidhahda ko haddana maalik hadduu yidhahda maalik can saalim can ibni cumar oo kala buuri saxaabiga waa keli laakin waxaan leenahay limaalik fi hada alxadiidi ariiqaani axaduhumaa ariiq saalim walaakar ariiq naafic laba ariiq ay noqdeen haddana ariiq saddexaad maalik ma ah masalan bukhaari baa wariyey muslim baa wariyey ninba ariiq gooni ah oo kii hore aan ahayn ay kuwada wariyeen marka turuq badan weeyaan kulahaa tajtamic fi صaxaabi waa duruq badan markaas masalan hal marka dariiq waad galatay waa tiradaas oo nimanka ruwaadka ah oo la tirinaa dariiq baa la yidhahda sanadna waa la yidhahda si ku imaa doonta ruwaat lxadiidna waa la yidhahda waxaas oo dhan waxa weeyaan asmaa calaa musaman waaxid marka haddii uu bukhaari wariy xadiidkaas bi hada sanad ah ruwaad gooni ah malig uu ruwaad kale ku wariyo muslim uu ku wariyo abu daawuud wa axmed wahaakada nin kastaba ariiq weeyaan xadiidkiina waa waaxid oo saxaabigay ku kulmaan ko marka waxaan leenahay matnigan oo albaycaani bilkhiyaari matni baa lagu magacaaba ama xadiid ama khabarki waxad rabta ku magacaabo matnigan asiga ah maanta muxuu leeyahay duruq badan lafdigii nebigu yuri waa mid keli ah laakiin dadka soo guuriyey yaa dad badan marka waxaan kaaga bilaaba ule musanifka ima an yakuna hada almatn ama alxadiid ama hada alkhabar ima an yakuna lahu turuq kahiira kuluhaa tajtamic fi saxaabi haddii saxaabada iskhilaafto ee wax kalaa imaan doon saxaabiga hadduu keliyahay kulu maa siwaahu min aطuruq mutafarica turuq baa leeyahay marka turuqdiisi way badatay haddaad rabta xataa saxaabigaa midda hadda noo imaan doon waxa weeyaan matniga waa waaxid maalan labaatan qofoodaa nebiga ka warisay oo saxaabi ah labaatankaas mid kastaba jamaaca kasii warisay marka waxaan leenahay matnigii waa waaxid nebigii dadka ka wariyay waa badan yihiin mid kastoo nebiga kasii warin dad badanaa kasii wariyay marka waxaan leenahay hada alkhabar ama hada alxadiid ama hada almatn matniga waxaa weyaan waa naskii nebiga uu yiri weyaan lahu turuq ayib waa turuqdii aan kuu sheegay bilaa xasrin aan koobid lahayn mucayani bimacnaa waxaan la tiri karin ma jirto laakiin saan marka loo fiiriyo duruq aad u badan buu leeyahy xadiidkaas asiga marka xadiidkii inuu sidaa duruqdaas lagu wariyo waa qeyb uu kuu sheegi doono ayb marka wuxuu ku leeyahay falkhabaru ima an yakuna lahu duruq duruqdii waad fahamtaan umalayn duruq inuu leeyahay jidad ama ruwaadii nebiga ka warinaysa ruwaadoo bilaa cadadin cadad kooban aan bilaa cadadin tiro aan lahayn mucayanin ee kooban marka saas hadduu yahay waa qeyb waa noo imaan doonta ama ima an yakuna lahu turuq bilaa cadad ma ahee maca xasrin yani lahu turuq buu leeyahay maca xasrin la koobi karo bima fawqa alisnayn laba wax ka badan waxa weeyaan turuq baa lagu wariyey turuqdii laba dariiq way ka badan tahay laakiin wax la koobi karo waa saddex ariiq afar ariiq shan ariiq lix ariiq u leeyahy xadiidka kaana qayb weeyaan kii hore waxa weeyaan duruq badan oo aan la koobi karin oo macnaha waxa weeyaan oo aad u tiro badan waa qayb qaybka kalena waxa weeyaan bilaa cadadin ma ahee maca cadadin maxsuurin bimaa fawqa alithnayn waa cadad kooban laakiin labay ka badan yihin marka saddex baa ugu yar sooma jeeda maa fawqa alithnain laba maxaa ka badan saddex baa ka badan marka saddex yuu leeyahay ama afar shan lix ilaa ilaa gayri dalik ama ma ahaanay ima an yakuna lahu turuqun ma ahee aw bihima yani ima an yakuna lahu طرق بلا عدد معين أو مع حسر بما فوق الاثنين أو مع حسر بهما أي بالاثنين لaba طريق keliya ba lagu wariyey xadiidka laba dariiq keli ah yaa lagu wariyey aw biwaaxidin hal dariiq keli ah lagu wariyey intaasay u kala baxaan musanifka waa kuu jamcinaya kitaabkan waxaa loogu talagalay sidaa in lagu xifdiyo ninkii doonaya inuu in an yacrifa luba min musطalax اxadiid falyaxfad hada almatn sidiisa waa lagu xifdi kara waan iska saalanya marka intii hadda uu kuu koobo kuu kala bixinay falwalu midka hore almutawaatir weeyaan faalawalu kii waa maxay ima an yakuna lahu turuqun bilaa cadadin mucayanin fahuwa almutawaatir saas waa macni midkii hore aan kuu sheegay oo cadad la koobi kara aan lahayn ee duruqdiisa ay badan tahay fahuwa almutawaatir weeyaan wathaani midka labaad oo maca xasni bimaa fawqa الاثnayn almashhuur buu kugu imaanay midka labaadoo midka saddexaadoo bihima anirin alcaziiz weeyaan midka biwaaxidin algariib waa sidaasuu kugu keeni doona waa kuu fasiray marka waxaan maanta joognaa kii inoogu horreey waa maxay ima an yakuna lixadiidi turuqun mutacadida laa tanxasir saas haddii uu yahay maxaa lagu magacaabaa fa huwa almutawaatir saasaa layidhaha fa huwa almutawaatir weeyaan almufiidu faa'iidaynay lilcilmi alyaqiiniyi cilmiga go-an oon shaki lahayn faa'iidaynay bishuruudihi haddii laga helo weeyaan ayb mutawaatir horta aan ku tacriifiyo mutawaatir waxaa la yidhahdaa asalkeedu waxaa weeyaan atawaaturu luqatan atataabuc waxa mayska israacraaca uma arsalnaa rusulanaa tatran ay bimacnaa ana kula rasuulin ya'tii tilwa rasuulin aakhar marka tatraa saas weeyaan matarka oo kalaa lagu tilmaamo tawaatar almatar haddii lagu yidhahdo bimacnaa kullamaa awroorkii naga qoyooday mid kalaa inoo imaanay waxaa leeyahay tawaatar almaطr calى hadihi اlmantiq ayib marka atawaatur luqatan atataabuc baa nidhi waa hal qayb weeyaan marka musطalaxa mutawaatir maxaa loo yaqaana waxaa la yidhahdaa maa rawaahu jamcu yastaxiilu fi اlcaadati tawaatuhum calى اlkadib min أwli الsanadi ilى muntahaahu waasnaduuhu ilى mushaahadin aw masmuucin mutawaatir min alxadiid haddaad maqasho intaabaa la yidhahda shuruudda uu musanifkuu sheegana waaba taasa marka hore waxaa layidhi maa rawaahu jamcun dad badan inay wariyaan fiiriyaa nebiga kasoo soo bilow masalan nebiga oo kale khudbow meel ka akrinaya tasawar kam min asaxaaba yasmacuuna hadihi alkhudba sow dad badan ma ah mutawaatir alayidhaha markaa yani dadka nebiga ka wariyay waxaa leeyahy dad mutawaatiriin ooyaa marka maa rawaahu jamcun dad badan waxay wariyeen ko yastaxiilu fi lcaadati tawaatu'uhum cala alkadib ay haddana mustaxiil ay tahay oy adag tahay dadkaasoo dhan inay isku waafaqaan waxbeen sida caadada loo yaqaano yani ummad dhan baa mathalan ka soo qaada calaa sabiili mithaal ummad baa halkan ka soo qaaxday hadeertaa markay dagaalka madiina ka dhacday jidkaad istaagtaba ummad baa cararayso marka dadkaa waxay ku le war maxaa idiin soo dagaala madiina ka dhacay nin kala tagi war dagaala madiina ka dhacay ma dhici kartaa intaasoo dhan xalay intay meel ku kulmeen ay yidhahdeen war nin aan dadka u sheegno dagaalaa madiine ka dhacay been maku wada kulmi karaan dadkaas kullu waaxid ya'tii ariiq mustaqil waxa weya dad aan la tasawuri karin inay meel wada fadhiistaan ay been isku waafaqaan caadatan waayo intaasoo jamac cadiid katiir ah, oo mid ilaahay ka cabsana laga waayo caadatan mawaayaadka marka waxa weeyaan maa rawaahu jamcun waad fahamtay yastaxiilu fi lcaadati tawaatuhum cala alkadib ay ay mustaxiil tahay oo ayna suuragal ahayn inay been dadka cadadkaas dhahoo kale inay been kuwada ay ku itifaaqaan ayib waxaa la rabaa haddane min awali sanadi ilaa muntahaahu waxaa la rabaa cadadkan badan in abaqo kasta abaqo kasta inuu badnaan ay joogto maalan waxaan ku magacaabaynaa dadka nebiga ka maqleen oo saxaabada abaqaa la yidhahda dadkaa saxaabada ka warinaya taabiciin dabaqo kale weeyaan taabicu taabiciin dabaq kale ilaa an yusajal xadiid ama la qoro marka waxaa rabaa nebiga dadkii ka maqlay dad badan inay ahaadaan dadkaas oo dadka nebiga ka maqlay kasii maqlaynay dad badan inay sii ahaadaan dadkaan dadkii kasii warinay inay sii badnaadaan marka darajo kasta inay badnaashadii joogtaa la rabaa waxaa la diidayaa nebiga matala khudba buu akriyay dad badanaa ka maqlay sax laakin waxaa laga yaabaa qaarkood fii xaali xayaati ay iska dhintay qaarka kale xadiidka way maqleen laakin lam yukhbiruuh saddex saxaabi ama afar saxaabiya xadiidka sheegtay afartii saxaabi markaan majmuuca min ataabiciina ka maqleen marka waxaan leenahay xadiidkaas asiga wain samica min annabiyi jamaacatun kahiiruun laakiin dadkii ka naqliyey fiiri afar saxaabi baa waxay ka wariyeen saddex taabiciin basaa ka warisa marka waxaan leenahay hada alxadiid wain kaana mutawaatiran fi طabaqati الصaxaaba lakinahu faqada sharطa min shuruudi tawaatir wa huwa fi طabaqati taabiciin saddex qofoodaa warisa waa soo yaraata soo ma arkeysa mutawaatir lama dhahay marka matalan hadday nebiga labaatan qofood ka maqli lahayd ay labaatankaas shan iyo labaatan ama soddon ka wari lahayd soddonkaas afartan kale kasii wari lahayd ilaa xadiidkii laga qoro mutawaatir baan leenahay marka waa tasawurtaan umalayna ayib marka maa rawaahu jamcun kathiir haddaad arto isaga dara jamciga macnihiisaaba kathiir ah ka ayib yastaxiilu fi lcaadati tawaatu'uhum cala alkadib waxaa la rabaa haddana hadihi اlkahra an takuna mawjuda fi jamiici طabaqaat alisnaad طabaqada waxaan kugu tilmaamay saxaabada oo kale طabaq waa dadkii kasii wariyeen طabaq kalaa lagu macda ayib marka waxaa rabaa min awali sanadi awal sanad waxaa way min jihati الnabiy weeyaan ilaa muntahaahu meesha uu kusoo dhamaado laga qoro waa la dhihi kara ayib kaas waxaa marka laleeyahay haddii sidaa laga helo waa mutawaatir waxaa sii dheeraadeh wa asnaduuhu ilaa mushaahadin aw masmuucin dadkan waxaanay welinayaan waxay yidhahdeen annagaa aragnay mushaahad weeyaan ama ay yidhahdaan annagaa maqalnay laakiin waxaa la diidaya alumuur alcaqliyaad oo kale ayaa la diidaya saasay nala ahayd caqligiina saas ku garanila waa taa waa la diidaya matalan alfalaasifatu alqudaama qolada yunaaniyiinta oo falaasifada laga keenay asalkooda waxay ahaan jireen waxay ku ijmaaceen caalamkan sidaan u taagano min ardihi wa samaawaatihi wa bixaarihi wa berihi waxay dhihi jireen kulluhu qadiim wey meelu kasoo bilowday maba lahaba undur haakada ajmacuu wanaqala jamcun kafiir can jamcin kafiir laakin wuxuusan mutawaatir ku noqonin waa caqliyaad weeyaan waayo liannahum lam yashhaduu yawma khalaqa allahu samaawaati walard walaa yadruun min ayna bada-at samawat lakin waxay la noqotay in waxaan sida tan meel kasoo bilaaban sidaasay la noqotay walidalika waxa weeyaan muslimiinta awaa-ishoodii cinaad aad u adag bay falaasifada ay ay kala kulmeen xataa maa yuqaal ina abaa xaniifa ninka la yihahda wuxuu ri nin baa wuxuu ri waxay yidhahdeen kownkan kan waa qadiim ilaahna ma jira bay yidhahdeen sigaasaan isaga samaysnay marka waxaa dhahay berri baan ka doodaynaa inoo kaalay maalinkii buu ballankii oo kasoo dib maray maalinkii labaad buu u yimid oo shalay maxaad kusoo daahday baa layidhi marka wuxuu uri waxaan kusoo daahay buuri waxaan la yaabsanay safiina weyn inuu markab ah badda kusoo xeratay buuri oo raashiinka iyo waxa saaran aada yaabaysa wax wadana ay lahayn oo keligeeda iska socoto markaasay raashiinka dejis bilawday buuri marka tii baan la yaabsanayoo taasaan ku dib maray buuri dadkii dhan horni hawaabaad waa tegaayo nin imaam ahoo imaamulmuslimiin sheeganaya baad ahayd laakiin waxaad leedahay buri safiina keligeed socota wax bay iska dejinaysaa arrinihoosi adimee xumaad nala gashaaliy markaa buri dee adinka waxaad sheegaysiin ani wax yar oo badaa ku socdaan yaan idin sheegaad qaadan waysa adinkana koonka dhan samaawaati wa ardi keligiisa issamey aad igula doodaysiinba tii haddaadan yeelin kayfa ana aqbal hadaaba waa shay aad u cajiibda soo ma arkaysa marka almuhim waxa weeyaan qoladaas marka umuurtaas caqliyada ah saasay nala noqotay lama rabo waxaa la rabaa marka kan in dadka soo naqliya dad badan ay yihiin dadka kasii naqliya ay badan yihiin dadka kasii naqliya xadiidka hadda ka hadlaynaya ilaa xadiidka laga qoro weyaan kaasaa waxaa la yidhahdaa markaan mushaahad iyo masmuuc masmuuc waxaa weeyaan kulluhum waxaa rabaan samicna الnabiya sala allahu alayh wasalam ama ra'ayna الnabiya sala allahu alayh wasalam yafcal kada saas inay inay ku dhameeyaan saas in laakin waxaan ka fahamnay oo kale lama rabo ayb idan maa rawaahu jamcu kahiir yastaxiilu fi اlcaadati tawaatuhum calى اlkadibi wa hada اljamcu mawjuud fi الsanadi min awalihi ilى muntahaahu wa an yusniduuhu ilى shayin maxsuus maxsuus macnaa mushaahad aw masmuuc inay ku dhamaystiraan marka shuruudda musanifkuu sheega waaba intaas an yarwiyahu jamcun kahiir waa hal shar ayib wa hadihi اlkahra laabudda wa an takuna fi jamiici طabaqaat alisnaad oo min awalihi ilaa mintahooda aan lahayn waan waan yuxiila aw an waan yastaxiila fi اlcaadati tawaatuhum cala اlkadib waan yakuna mustanadu khabarihim ilaa mushaahadin aw masmuuc afartaa shardi markii laga helo yaa xadiidka waxaan dhihi karnaa xadiid mutawaatir a weeyaan ayib marka walidalika mutawatir waxaad fahmaysaa waxaa lagu leeyahay alqur'aanu kul qur'aanka kulluhu mutawatir marka lagu leeyahay macnaheedu waxaa weeyaan nebiga aayad markay soo degtaba majmuuca min asaxaaba alkutaab baa u diyaara inteedii markii la qoro aayaddii majmuuca dhan baa waxay u diyaar tahay maada nazala calaa nabiyina moxamed sala allahu alayh wasalam intii la qoray baa hore lagasii xifdinaya haddana shuf had majmuuca min asaxaaba katabuu wa jamcun kathiir umi laa yaqra' walaa yaktub bada yaxfad intii oo dhan ay saas u wada xifdiyeen markii intaas ay wada xifdiyeen haddana awlaadu الصaxaaba min الtaabiciin waman bacdahum miman laa yucadduun a sida u xifdiye walidalika hal shaqal keli ah maanta nin hadduu imaam akriyo shaqal qalda waa lagu radinaya kayfa dalika liana alqur'aan kulluhu mutawaatir kitaabatan wa qiraa'atan macnaha tawaturka laguu sheega saas waayo jeesh dhan baa soo maqlay nebiga ka maqlay jeesh kastaa kasii maqlay ilaa maanta fiiri muslimiinta waxay joogaan arjaa'i alcaalami almacmuura kulluhum yaqra'uuna hada alqur'aan alkariim marka qur'aanka waa mutawaatir marka lagu leeyahay macnahu sidaas weeyaan markii in la qora la doonay zayd bni thaabit wa jamaaca loo doortay kulluhum kaanuu yaktubuuna min aلصaxaabati wa mima kutiba bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri aladiina uutuu lcilm waa qur'aanka ilaahay sifo uu ku gaar yeelay oo ummati muxamed ilahay wuxuu u sahlay qur'aanka in loo xifdiy walidalika waxaa la yidhahdaa eh, kitaabkooda fi suduurihim al'aan kam waxaa laga yaaba xaadiriinteenana majmuuca kathiira aa qur'aanka xifdisa marka lagu leeyahay alqur'aan kulluhu mutawaatir macnihii saasaa lagala jeeda macnaha tawaaturu waxa weeyaan waa cilmiga waxa lagu soo naqliya wax ugu adaqsan weya wax ugu sareeyo marka inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun macnaheeda waxaa weeyaan qur'aankaasaa ilaahay tawaatur noogu soo naqliyey macnihiisaa wey ayib eh, marka xadiidkii mutawaatirkaa sidaasaan ufahmay shuruudiina waaba kuu sheeg tacriifkii waaba laga qaatayba waxaa inoo hartay eh, nuqad baan yaan ka hadlayna marka ugu horeysa waxaa weeyaan qolaa waxay leeyihiin ma waaba sida sawaabka laa yushtarad fi rijaali اlmutawaatir maa yushtarad fi rijaali xadiidi صaxiix wagayri xadiidkan mutawaatir hadduuba noqdo laa yundar fi rijaalih daraja waxaa weeyaan sida min naaxiyati hubuutka darajat اlqur'aan buu qaadanaya waxay ariiqadii qur'aanka lagu soo naqlay baa lagu soo naqlay soo ma arkeysa marka la dhihi maayo war xadiidkan yaa wariyey raawiga wariyey ma daciif ba ma saxiix ba ma hiqabiya ma la dhahay maxaa yeelay jamcan haa'ilka ah ou jamc kaloo haa'ilhoo badan uu ka wariyey waxa weeyaan majmuuca ducafaa waa ku jiraan rag asbaad ah ku jira aimo waaweyn baa ku jirta saxaaba kibaar ah ku jira khalaas marka waxa weeyaan haadaa bixaddi daatihi lamaba fiirinayo marka dad baa waxay leeyihiin mabxadka xadiidka mutawaatirka meesha in looga hadlo maba haba maxaa yeele musطalaxu lxadiid waxa weeyaan waxyaalaha lagu raadiya waxaa kamid eh xadiidka صaxiixa Eh, waxa laga rabo iyo rijaalkiisa iyo midka daciifka wuxuu yahay baa lagu baaraa kanna waaba ka sarreeya liannahu laa yundar fi rijaali in la fiiriyaba ma ah laakin min baabi istikmaali alfaa'ida unbaa xadiidkii mutawaatirkaay loo sheegay ayib xadiidkii mutawaatirkaa min naaxiyati nadar ilaa rijaali looma baahna baa ku yiri hadda waa kan aayaddan qur'aanka yaa soo naqliyo nebiga ka qore lama dhahay baynamaa xadiid kastoo bicaynihi waxaa looga baahan yahay in la yidhahdo xadiidkan yaa nebiga ka wariy saasaa looga baahan yahay ayib marka xadiidka marka uu mutawaatir yahay horta waa qeybtaas waxaa noo hartay haddii xadiidkii mutawaatirka ahaa wujuuduhu fi laxaadiid iyo qadarkiisa axaadiid kale marka loo fiiriyo الأحاadيث المتwاatirة بالنisbة لأحاadيث الآحاad متwاatir wixii kasoo haray waxaa lagu magacaabaa aaxaad baa la yidhahda maxaa yeelay jidad koobana lagu soo guuriyey marka xadiidkii muxuu kala baxaa awl qisma maxaa weeyaan almutawaatir wاlaaxaad ayib marka bal mutawaatiru adiga marka nisbada mutawaatirka axaadiidta nebiga ay ka tahay maxay tahay الأحاديث المتواترة بالنسبة لأحاديث الأحد لو في قليلة جدا وياه وأن يرتد يعني waxaa weyaa wax macduud oo tiro kooban a weeyaan oo laba boqol aan dhaafin hadday bada taxata yani muqaabil maa yuqaarib miata alfi xadiid miatayn xadiida mutawaatirka ah haddii ba la helo shuruurta tawaaturka laga helo weyaan xataa qaala ibnu salax waa niman ninka la yaqaano oo musطalax xadiid dowrooyinu ku leeyahay wuxuu yihi laa yakaadu yuujadu alxadiid almutawaatir bihada almacna markuu tacriifiyey ou ka hadlay buu yihi xadiid mutawaatir in la helo waaba adag tahay ibnu xajar kitaabu adunu hada sharxi sagiir oo xaashiyada yar inuu ku yidhaan umalayn wuxuu yihi hada yadulu aw hada naashun can qilati iطilaacih calى طرق الxadiid wa riwaayaatihim fi musanafaati alxadiid yani ibnu salax wuxuu isaga hadlay waxay daliil u tahay buu yihi inuusan cilmi dheeraad ulahayn axaadiida iyo duruqdeeda inuusan ulahayn ayb marka waxa weyaan amaa wujuuduhu waa joogaa waana ka hadli doonaa intuu la egyahay laakin haddii loo fiiriy axaadiidta kale waa yaryahay marka min naaxiyati wujuudihi ama nisbatu alaxaadiid almutawatira lilaxaad sidaas weeyaan ayb almutawatir yanqasimu ilaa qismayn mutawaatirka laba qayb oo qaybsamaa mutawaatir lafdi ah iyo mutawaatir macnawi ah almutawaatiru lafdi waxaa la yidhaahdaa ruwaadkan badan oo xadiidka warinaya kulluhum yatafiquuna calaa lafdin waaxid waxaa lagu mithaaliyaa ka xadiid man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waxaa la yidhahdaa xadiidkaas waxaa nabiga ka wariyay sabcata cashara nasama todoba iyo toban saxaabi baa nabiga ka wariyay saxaabadaas waxaa ka wariyay majmuuca min ataabiciin kahiiriin laa yuxsaw wa min ataabiciina ayضa taabicu taabin haakada waاtafaquu calى hada lafdi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar inamaa umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaha ila اllah alaxaadiid almutawaatira allafdiya lagu tiriyay axaadiidtaas oo kale duruq badan aa lagu tiriyey aa lagu wariyey kul haadihi طurqna lafdig waaxiday isku waafaqeen ayb waxaa lagu magacaabaa almutawaatir allafdi weyaan kaasaa ugu siiya midka kale waxaa weeyaan almutawaatir almacnawi waa xadiidkii oo duruq badan lagu wariyey laakiin alfaadii mid kastaba lafdi buu sheegaya lafdigaas yukhaalif lafd alaakhar laakiin macnaha guudna waa isku mid macnaha guudna waa isku mid marka lafdi waaxid iskuma waafaqin laakiin macna isku waafaqin waxaa lagu magacaabaa kaas almutawaatir almacnawi waxaa lagu tilmaamaa mithaal ahaan ka axaadiid rafci lyadayni fi ducaa markii ilaahay la baryay nebiga maqaam badan yaa laga soo guuriyey fi xaalat alistisqaa nebiga inuu gacnaha kor u qaado isagoo markuu masaajidka ducaynayo markuu dad habaaray sidaas oo kale markuu roob ilaahay ka baryahay sidaas oo kale adiga waxaa la hayaa eh, amaakin badan uu nabiga duceeyey oo mar kastaba kaana yarfacu yadayhi ila sama marka mid kastaba mawaadiic gooniha ku tacalluqdo laakinaha tattafiq calaa rafci اlyadayni fi maada fi ducaa marka waxaa weeyaan mutawaatir almacnawi waxaa lamid aha lagu leeyahay alaxaadiid alwaarida fi shafaaca oo kale alaxaadiid alwaarida fi xawd الnabiy sala allahu alayh wasalam waxaa weeyaan alfaad badan iyo dad badanaa soo guuriyey laakiin mid kastaba alfaad buu nebiga ka wariyey lakin kulaha tattafiq calى ana lلnabiy salى اllahu alayh wasalam xawda wa calى ana lلnabiy salى اllahu alayh wasalam shafaacata kubra wahaakada marka almutawaatirka oo macnawiga badigiisa o dhan waxa wey axaadiis mutawatira kuluha mutawaatir macnawi weeyaan ayib marka min naaxiyat albaxdi can rijaali almutawaatir waan kaaga hadl aqsaamu almutawaatir waan kaaga hadl waxa weeyaan maa yufiidu almutawaatir musanifka markaasuu kuu sheegay wuxuu i wuxuu faa'iideeyaa almutawaatir huwa aladi yufiidu lilcilmi alyaqiini haddiiba shuruudda laga helo cilmi lyaqiini waa maxay waxaa lagu magacaabaa alcilmu adaruuri bimacnaa insaan kasta wuxuu ku qasban yahay inuu sidaas khabarka u tusiye in inuu qaato uusan ka wark uusan ka murmin maalan hadda sakfigan inuu naga koreey cid ka murmi karta miyaa jir sidaas oo waxaa waay khabar mudar inaad ku tahay ininka inaad inaad rumaysid weeyaan maalan haddiir tahay inay inuu magaalo makal la yidhaahdo gaal iyo muslim waxaa lagu itifaaqsan anta adiga tag ama ha tegin waxaad mudar ku tahay inaad rumaysid maxaa yeelay waxaa kuu timid akhbaar mutanawica fii awqaatin mukhtalifa calaa asaaliib mutanawica ana hunaaka makata almukaram mutawaatir baan leena waxaa weeyaan wuxuu ku qasban yahay inuu sidaa u qaato u rumeeyo bimacnaa alictiqaad aljaazim almutaabiq lilwaaqic yaa cilmi alyaqiini la yidhahdo marka alcilm اlyaqini haddana waxa weeyaan cilmi aladi yastawi fiihi اlcaamatu wاlcaalim uma baahnaba nadariyaad iyo muqadimaad iyo nataaij la keena uma baahno waxa weeyaan mujarad waxaan lagu sheego bihadihi suura ay kaaga timaada khalaas tusadiq weyaan hakada yani caalamka waxyaala badan ood ogeyn baa jirta lakin min almusalamaat in washington inay jirto in ingiriis dawla liida ay jirto in wahaakada sidaas maanta maanta liannahu tasmac kaiira waa alakhbaar almutawatir aliga ayb marka waxa weeyaan ma yufiiduhu alcilm almutawatir macnihii saas wa waxa lagaaga soocay kan kale walidalika waxaa lagu leeyahay aladi yunkir ma afaadahu alxadiiث اlmutawatir fahuwa kafir weeyaan maxaa yeelay kaladi yunkiru اlqur'aan alkarim uu lamid yahay ayb marka waxa weeyaan xadiidka mutawaatirka macnihiisa sidaas buu axaadiidta kale ugu sarreeya haddiiba la helo waxa weeyaan in sidaas loo qaataya waajib ayib eh, laakin mutawaatirka waxa weeyaan oo cilmi yaqiini faa'iideynaya bishuruudih shuruudii waa maxay in laga helo shuruudii afarteedu aan kuu tilmaamo haddii laga waayo xadiidkii axaad buu noqonaya waxaa lagu mithaaliyaa masalan xadiid inama alacmaalu binniyaat wainama likuli imri'in ma nawaa faman kanat hijratu ila اllahi warasuli ila akhiri اlxadiid xadiidkaas waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa tafarada can riwaayati can الnabiy sala allahu alayh wasalam cumar bn khadaab keli a ka wariyay watafarada can cumar ninka la yidhaha calqamat bni abi waqaas watafarada can calqama ninka la yidhahda yaxya bni saciid alansaari وتفرد عن يحyى محمد بن إبراهيم التيمي شوف أفر طبقة xadيiثkaas waxaa lagu tilmaami karaa غريب inuu yahay laakiin محمد بن إبراهيم التيمي markuu soo gaaray yaa khلاaئqdo dhan تجمعت عalى riواayatihi عanه waxaa la yihahda ma يuqاaرب مئتي نفر أو مئتي شhaخص aa ka wariyeen marka waxaan leenahay xadيiثkan بالنisbati لعajuزihi gadaashiisa dambe متawاatir weeyaan laakiin awalkii nebiga xaggiisa jira muxuu ka noqday aaxaad weeyaan xadiid qariib a weyan marka xadiidkaas mutawaatir dhehn mayn xadiidkan waxaan leenahay yani xadiidkii mutawaatir hadduu noqonaysaa imaam macnihi baa noo imaan doonaa laakin shuruud mutawaatir waa laga waayey macnihi saas weeyaan maxaa yeelay tabaqaad badan baa waxaaba ayaa furaada ayaa lagu soo wariyay marka xadiidkaas waxaa lagu leeyahay waa xadiid aaxaad ah oo qismi lgariib weliba ka siyaasiyan waa imaan doona ayb marka mutawaatirka shuruuddaas haddii uu oobsado waxa weeyaan waxaa laleeyahay xadiid mutawaatir weeyaan ayib waxaa ku haray saad u ogaatid waxaa laga alifay asuuqi ninka la yidhaahdo oo tilmiid xaafid ibn xajar ninka kitaabkiisa tilmiidkiisa lagu tiriyo walow baa iska dambeeyo isagoo saddex sano jirta u dhintay kitaab la yidhaha alazhaaru almutanaahira fi alakhbaari almutawaatira kitaabkaasuu alifay wuxuu u alifay inuu soo jamciyo aaad kul ma qiila min alaxaadiid anaha mutawaatira wixii la yiro dhamu meesh isku kulmiye marka haddaad doonti in axaadiid almutawaatira aad garatid maca amhilatiha kitaab yaroo kana wax masaaska ma weyn inaad soo iibsatid oo la yihahdo alaazhaar almutanaahira fi lakhbaar almutawaatira lisuyuuti walow bacdahu yani la alifay naas istadrakuu caleyh waxaweyaan qaarna waa lagu qabsado xadiidkan oo mutawaatir asi inuu yahay uu sheegtay ikhtala fiihi shardun min shuruudihi qaaraa ku qabsanay qaar axaadiid badan oo bimacna tawaatur laga heli karo shuruudi uu ka tegay baa jirto in lagu soo darac intaa markaad ka heshid dadba ogaatid waaba intaasay ku dhamaateen axaadiid mutawaatir mithaal ahaanna waxa weeyaan eh, man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkaas yaa kamid ah lagu mithaaliyey waana ilaa dhowr mia iyo ziyaada leh weyaan axaadiida kale inteeda danbaad ku ekeensanaysa ayib marka alxadiid almutawaatir ama macna tawatur haddii aad maqashid haddii aan hadda kadib aan yani in mara bina xadiid masalan mutawaatir aw gayra dalika nuxil calaa hada almabx hal macna almutawaatir waad garan macnaha wuxuu ku faa'iiday markaas macna almutawaatir qur'aanka waa mutawaatir marka laleeyahay macnaheedana waad fahm xadiid mutawaatir iyo darajadiisa waad fahamtay nisbadiisa u yahayna waad fahamtay wuxuu faa'iideeyey waad fahamtay bacd alamhilana waad garatay intaasaad mutawaatir ku gaabsan karta wixii qaybta kasoo hartay insha allahu tacaala axaadiid alaxaad baa la yihahdaa sanataxadad canha buka wabilahi tacala tawfiq sala allahu wasalam ala nabiyina muxamed wala nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan ku dhex jirnay khabarkii aqsaamtiisa ama xadiidkii intuu qaybsamo musanifkan waxaan idhi dadka yaryar oo axaadiidta ama culumteeda aad u yaqaano kamid yahay wabitaali waxaa la yidhahdaa kutub badan oo mustalax laga alifo waa badan tahay laakiin dariiqda tartiibka musanifka uu sameeyey kutubta kale lamid maaha dariiqadiisa tartiibka ayaa aada u hoos sarrayso liannahu waxa weeyaan wuxuu ka bilaabay maa yatacallaqu bimatni alxadiid haddana wuxuu ku xijin doonaa maa yatacallaq bilisnaad haddana wuxuu ku xijin doonaa culum alxadiid haddana qeybta oo xadiidka iyo sinadkii oo dhan labadaba iskula tacallaqo marka waa taqsiim aada u heer sarreeya marka waxaan soo nuriyey wاlkhabru ima an yakuna lahu طرq bilaa xasri mucayan aw maca xasri bima fوqa الاثnayn aw bihima aw biwaxidi marka falwalu midka hore oo bilaa xasrin mucayan ahayd almutawaatir almufiid lilcilmi yaqiini shalan soo sharax wathani midka labaad oo aan soonaya maca xasrin bimaa fawqa alithnayn waay marka thanigaan maanta ku jirnaa wathani midka labaad oo aan kusoo sheegnay fi qawli lmusanifi maca xasrin bimaa fawqa alithnayn laba wax ka badan kaas weya thaniga huwa almashhuur weeyaan mashhuur wahwa mashhuurkina almustakidu yaa lagu magacaaba calaa ra'yin haddii la qabto marka musanifka qismigan labaad waxaa weeyaan almashhuur buu kaaga hadlaya mashhuur waxaa weeyaan horta luqa ahaan min ashuhra laga keenay waxa markii ay caam yihiin oo lawada garanayo oo waadix a yihiin ya waxaa layadaa mashhuur ayb walidalika musanifka shaarix uu leeyahay inamaa sumiya almashhuuru mashhuura liwuduuxihi wax kasta yani nin kasta waa u muuqda nin kasta waa u muuqda mashhuurkaasaa la yidhahda ayib min naaxiya tacriif fi mustalax اlxadiid mashhuur haddii la yidhahdo isilaaxiga midka laba qayba uqaybsamaa mashhuur isilaaxi ah iyo mashhuur hayr isilaaxi labadaas uqaybsamaa mashhuurkii isilaaxiga ah marka laga hadlaya waxaa la yidhahdaa maa rawaahu halaaثat faakar maa lam yabluq xadd tawaatur fiiriyaa saddex baa ugu yar saddex iyo wax ka badan bishardi an laa yasil ilaa xaddi tawaatur hadduu xaddi tawaatur gaara waxaan ku magacaabaynaa mutawaatir baan leenahay marka waa maxay waxaa laga hadlayaa maa maa rawaahu halaahatun faakthar bishardi an laa yasila ilaa darajati almutawaatir marka u fiirso مثلا إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وروى عن الثلاثة مثلا أربعة وروى عن الأربعة ستة وروى عن الستة مثلا أربعة waxaan ku magacaabaynaa mashhuur baa laleeyahay waxaad garataa xataa laa naxtaaj ilaa tikraar shaygaa markii lagu magacaabayo mashhuur ama caziiz ama gariib ama mutawaatir waxa weeyaan xadiidka طabaqaadkiisa shalamkuu soo sharxay waxaa la fiirinayaa aqalu طabaqaati cadadan aa la fiirinaya xadiidkan masalan afar طabaquu ka kooban yahay ilaa laga qoro dabaqo kale haddii ay tahay labaatan midda damba ay tahay masalan shan iyo toban tan ku xigta saddex ay tahay midkan ku xigana hal ay tahay alcibratu bi hadihi اlwaaxida oo waaxidkaasaa laga soo qabana xadiidkan waxaa la dhihi doonaa gariib baa la dhihi doonaa waa fahmnaan umalayna marka alcibratu biaqali طabaqaati cadadan ay kaa dhumin weligaa alcibratu biaqali alcadadi aw aqali طabaqaat cadadan weeyaan marka hadda masa kasoo qaad xadiidkan dabaqada hore masalan soddon baa warisay midda ku xigtay shan iyo toban midda ku xigtay saddex baa warisay xadiidkii markaa waa la qoray masalan ayib marka xadiidkan waxaan leenahay mashhuur weeyaan maxaa yeelay wa in kaana fi darajati اlأulى wathaniya mutawaatir ha ahaade lakin kan muxuu noqday saddex maadaama alcibratu biaqali aطabaqaati cadadan marka halaaثat faakar haddaan iri wuxuu noqonayaa mashhuur mutawaatir ma noqon karo lianna hada lam yatawafar fiihi shuruud اlmutawaatir ayib kan marka waxaa la yidhahdaa alxadiiث اlmutawaatir istilaaxan kaas weeyaan ma rawaahu halaatatun fa aksar marka kule halaata shardi ma ah arbaca can arbaca can arbaca can arbaca ilaa ilaa an kutiba alxadiid waa mashhuur hamsa can hamsa can hamsa sidaas kale ama dabaqadooda cashara mid waa hamsa mid waa halaata waa mashhuur laakiin haddii ay saddex ka yaraata ixda dabaqaat oy mid laba noqoto maxaan ku magacaabaynaa mashhuur waa ka baxay maxaa mashhuur maa rawaahu halaata fa aksar aan yidhi maanta itnaani baa yimi baab kale ay gashay markaa waa imaan doona idan almashhuur min alxadiid waxaan idhi almashhuur cinda almuxadithiini cinda almuxadithiini yanqasim ilaa qismayn mashhuur istilaaxi waa midka laga hadlay wa huwa maa rawaahu halaaثat faakar maa lam yabluq xadd almutawaatir waa qayb weeyaan tan aan kuu sheegay waxa weeyaan طabaqaadkaas un baad iska fiirinaysa alcibratu biطabaqaat weeyaan haddii hal طabaqa keli afar ay weriso dabaqooyinka kalena ay soddon iyo ka badan ay yihiin alxadiid maa yazaalu mutawaatir lianna arbaca jamcun kathiir ma ah oo mutawaatir gaari mayso kaasaa waxaa la yidhahdaa mashhuur baa la yidhahda almashhuur اlistilaaxi waa kaa tacriifkiisa waad garatay amhiladiisa wax la koobi kara ma ah maxaa yeelay axaadiid kahiira fi الصaxiixayn wa fi gayriha lama waaynayo xadiid fi jamiici طabaqaatihi saddex wax ka badan ay wariyeen mutawaatirin aan gaarin waxaa weeyaan axaadiid kahiira jida laa tuxsa ka xadiid man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi hada xadiid mashhuur weya ayb ka waxa weeyaan almashhuur alisilaaxi almashhuur alisilaaxi almashhuur gayr اlistilaaxi markaan waxaa jiro almashhuur gayr اlistilaaxi waxaa la yihahdaa ma اshtahara calى alsinati الnaas axaadiid badan baa jirto oo dadka oo dhan ay mashhuur ay ka yihiin macnaha marka looma fiirinayo yani saddex ha wariso mutawaatir ha ahaado gariib ha ahaado wuxuu raba ha iska noqdo maadaama dadka badigiisa iska wada yaqaaniin xadiidka waxaan leenahay mujtahir liannahu ijtahara bayna annaas waxaa lagu magacaabaa waa xadiid mashhuur ah laakin cinda alisطilaax ma ah walidalika waxaa lagu leeyahay mashhuurkaas bictibaari kuli طaa'ifa muxadisiinta axaadiid qayb kamid a mashhuuray u taqaana fuqahada axaadiid ayada ay celceliso o yaqaaniin baa jiray mashhuur u yaqaaniin alnuxaad sidaas oo kale ahlu lcaqiida wahaakada masalan aad hadda ka soo fiirso cinda alfuqahaa abgad طalaaqi ilى اllahi abgad اlxalaali ilى اllahi طalaaq xadiidkaas ma min faqih ila wayacrif hada alxadiid marka fi xaqiiqati اlamri marka loo raacane mashhuurki istilaaxiga ma aha bal hada alxadiid daciif weeyaan wain kana fuqahaa yuradiduna kahiira waxa weeyaan waa daciif min naaxiya alxadiiثiya wa min الnaaxiya almacnawiya labada daciif u ku yahay min naaxiya alxadiiثiya waxa weya naaxiyati isnaadihi waa daciif min naaxiya almacnaana wuxuu daciif ku yahay shay xalaal isaas ilahay uu noqonaya abqad shay ilى allah ma yumkin shaygan waaba xalaal طalaaqa waa xalaal ida wujidat asbaabuh ya ayuha الnabiyu ida طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna lcidatihina ilahay baa yiri laa yumkin an yakuna hada الshay aladi axalahu اllahu fi kitaabihi an yakuna mabguda cinda allahi tabaaraka wa tacaala almuhim taas uma jeedin hadda xadiidkan takalum fi isnaadihi uma jeedin waxaan ujeedinaa xadiidkaas cinda kuli fuqahaa waa yaqaanin marka waxaan ku magacaabaynaa waa mashhuur oo gayr istilaaxi almuslimuuna man salima almuslimuun almuslimu man salima almuslimuuna waa lamid oo axaadiidta mashhuurka ay kamid tahay axaadiidta mashhu adabanii rabbi wa axsana ta'diibi walaw lam yakun xadiidan laakiin axaadiis dad baa u haysta marka eh, waxaa lagu magacaaba waxaa sidaa dadka u yaqaanin mashhuur baa laiska yidhahda lakin mashhuurkii muxadisiinta ma ah ayib marka mashhuurkaas waxaa loo jeedaa eh, min naaxiya alfaa'ida haddii la yidhahdo mashhuurkan hayr isilaaxiga ayaa wanaagsan sababta waxaa weeyaan axaadiid badan oo dadka caamada iyo dadka kale ay wada ay ku wada hadlayaan adiga markay kusoo martay inaad garatid waa u baahan tahay walidalika ihtama almuxadithuuna fi الta'liifi fi الnawc الthani almashhuur غayr اlistilaaxi kutub badana laga qoray kutub badana laga qoray ay kamid tahay kitaabka kashfu اkhafaa wa muziru اlalbas fima اshtahara calى alsinati الnaasi min alxadiid lilcajaluni in la yidhaha yaa qoray waxa weeyaan axaadiidta dhammaan oo dadka ay wada wareejinayo dhan waad ka helaysaa ama xadiid ha noqdo ama صaxiix ha noqdo mutawaatir ha noqdo mawduuc ha noqdo laa yahumuka kulama اshtahara bayna الnaasi wayusamuunahu xadiiثa satajidu fi hada الkitaab marka markuu xadiidka kuu sheegay darajadiisu kuu sheega xadiidkan wain kaana الnaasu yatanaawaluunahu lakinahu laa asla lahu culamadii kalaamkoodii kuu soo raraya marka marka dhib badan baad ka miirsanaysaa soo ma arkeysa axaadiitaas waxaa la yidhahdaa almashhuur hayr اlistilaaxi baa lii ayib isku soo dar markaan mashhuurka oo dhan sawaan kaana istilaaxiyan ama ha noqdo hayr istilaaxi waa inaad fahamtaa maa xukmu اlxadiiث اlmashhuur haddii lagu yihahdo laysa lilxadiiثi اlmashhuur daraja muxadada waa shay muhim jiddan haddii lagu yihahdo hada xadiiثu mashhuur weeyaan ma aha صaxiix in lagu yihi ma aha laa yacni صaxiix inuu yahay uma jeedo daciif inuu yahay looma jeedo inuu xasan yahay looma jeedo mashhuur waxaa loo jeedo hadduu istilaaxi yahayne saddex nin wax ka badan baa warisay haddii uu hayr istilaaxi yahayna dadka un baa wada yaqaana un baa loo jeedaa bas laakin kownu lmashhuuri صaxiixan am xasanan am daciifan waxay u baahan tahay albaxthu fi rijaalih marka waxaad heli kartaa qad yakunu alxadiiثu mashhuura wayakunu bidalika صaxiixan ويkون الحdيث مشهوuرا ويkون حسنا ويkون مشهوuرا ويkون حسنا ضعيiفا waa laga wada helaya مaxaa yeeley waxaa la heli karaa xadيiث ay afar wariyeen saddex ay ka warisay saddexdooda ay ضaعيifi wada yihiin ضacfigoodana laa ynjabr iطلاaqا darajaad bay kala yihiin xadiidka markuu ضaciifka marka markii xadiidkan mashهuur lagu yihahdo ha u qaadanin macno gooni inuu leeyahay waxaad u fahamtaa aladi yatabaadar ilaa dihnika ima an yakuna dalika almashhuur ay aladi ishtahara bayna الnaas aw anahu aladi rawaahu halaaثat faakthar bas laakin ma صaxiix ba ma daciif ba ma xasanan ba taas waxay u baahan tahay qawaacidda aan sheegi doono oo fi التصxiix والتضciif والtaxsiin in laga helo in kalaa loo fiirinay marka laa silata bayna kowni الxadiiثi mashhuura wa bayna kownihi صaxiixan abada waan fahmnaan umalayn ka gudub intaas marka mashhuur intaasaan kaga baxa waa un tasmiya oy muxadisiinta isticmaalaan laysa laha madluul muxadad fi tasxiix الxadiiثi wa tadciifi ayb wa huwa almustafiidu calىa ra'yin qolaa waxay ku magacaabaan jamaaca min almuxadisiin aw ilfuqahaa iska dhaadhaa rajade waxay ku magacaabaan mashhuurkaas mustafiid bay isna ku magacaabaan mustafiid waxaa weeyaan haddii loo fiiriyo min annaaxiya alugawiya haddii loo fiiriyo mustafiidkii wuxuu u dhow yahay almashhuur hayr اlistilaaxi bimacnaa huwa aladi istafaada bayna annaasi sidaas oo kale yaa loo isticmaalo qolana waxay lehin la almashhuur waxaa weeyaan axadu طabaqaatihi halaati in laga hela unbaa shardi طabaqaadka kale way ka badan karaan lakin mustafiid waxaa shardiga an yakuna fi jamiici طabaqaat calى darajati sawa halaatatun can halaahatin can halaata can halaata ilaa an kutiba arbaca an arbaca an arbaca sidaas oo kale markuu yahay mustafiid bay qolanku magacaabay laakin mahmaa yakun lamru lafdigan mustafiidka ah mumkin yamuruka fi hada almawqif faqat lakin fi kutub اlxadiid wa cilalihi wa rijaalihi wa kutub aljarxi watacdiil wax mustafiid yida maba jiraanba marka waa waa mujarad tasmiya taأti dikruhaa aw yaأti dikruhaa huna limunaasabati dikri اlmashhuur faqط lakin hada xadiid mashhuur meelo badan ay kugu soo maraysaa ayadoo labadii isilaax midba mar laysaga jeedi karo marka mustafiid wax mana weyn siila ma ahay usan waktiga kaa qaada ayib wthaalitثu midka saddexaad thaalidkii waxaan u laabanaynaa aw bihimaadi weeyaan yani xaalada hore alkhabaru ima an yakuna lahu turuqun bilaa xasrin mucayan hal qaybay ah aw maca xasrin bimaa fawqa اlisnayn qeybkii labaad waa aw bihimaadi waa haalidkii markaan waa kana wthaalidu midka saddexaad oo bihimaa aan eriyey alcaziizu baa lagu magacaaba walaysa sharطan lisaxiixi khilaafan liman zacmahu yani xadiidka wuxuu leeyahay caziiz bal horta waxaa la yidhahdaa caziizkaas waxaa laga keenay baa laleeyahay ima min alciza in laga keenay oo oo bimacna alquwa loo jeedo iyo idaa idna ciza bimacna nudra yaraan inay tahay maxaa yeelay ciza bimacna alquwa waa imaanaya oo maadaama xadiidkii lahu طariiqaani fa hada طariiq yataqawى bi hada marka quwadii saasaa caziiz loo